shabahdaa mucaamalaadkii waa cuquud iyo heshiis dad dhex maraya xuquuq la ysku yeelanayo qaarkeedna ciwad iyo bedel maala la bixinayo dhinaca marka laga eego cuquuddii mucaamalaadka iyo buyuucdee maaliga ahayd bay ka shabahdaa dhinac marka laga eegana cibaadaadkay ka shabahaan oo axkaamta asalka abwaabta nikaaxa iyo furuujta la xidhiirta asalkeedu sidii cibaadaadkiibay taxriim tahay halka mucaamalaadka iyo buyuucda asalkoodu ibaaxo iyo banaani ay tahay masaladana saamaynteedu waxay noqotaa haddii shubha timaado wixii asalkiisu ibaaxo yahay ma xaraamtinimayso ilaa wax cad loo helo laakiin wixii asalkiisu taxriim yahay sida abdaacda iyo furuujta oo kaleeto hadday shubha iyo shaki yimaadaan way xaraantinimeeyaan bimacnaa labadaba waxaa ku dabaqmaysa qaacidadii ahayd alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintii wixii asalkiisu ibaaxo yahay mubaax baa wahaya shubhadiiyo shaki wuxuu galay wixii ma xarantinimoobay alyaqiinu laa yazuulu bishak tanna asalkeedu taxriim weeye haddii shaki galo asalkii taxriimkaa ma laga dulay oo ibaaxa ma la galay alyaqiinu laa yazuulu bishaki marka asalka abdaac iyo kuruujtu waxay la wadaagaan cibaadaadka inuu taxriim yahay saas darteed ba waxaad arki doontaa wax badan waxyaabo shaki iyo shubuhaada oon cuquudda buyuucda iyo mucaamalaadka burin waa cuquudda nikaaxa burinaya waxyaabahaasaa burinaya asalka iskhilaafsan dartii waxaa kalood arki doontaan buyuucda iyo mucaamalaadku waxaa asaas tacliilka axkaamteeda u ahaa inay cilal iyo manaafic leedahay meelaha qaarkood babaabu nikaax waxaad arkaysaa tacliilaad iyo cilal shabaha cilalkii cibaadaadka oo iyadoo muuqato waxyaabaha culummadu xikamka ay ku tilmaameen qaarkood iyo abwaabta qaarkood inaanay jirin haddana si cibaadaadkii hayri macquulati lmacnaaga ahaa loo dabaqayo sida markaynu tagno oo kaleeto abwaabulcidda iyo waxa lamidkaa de nin dhintay oo naagii ku mehersanay wayna weligood ba is arag baa ciddo la gelinaya waxaa laleeyahay waa min jinsi cibaadaat fihi shaa'ibat cibaada saa darteed baabkan iyo baabka xuduude jinaayaadka loogu iman doonaaye waa cuquud iyo mucaamalaad dad dhex maraya laakiin waxaa ku jirta waxaa la yidhahdaa shaaibatu tacabud nooc tacabudaa ku jiro kaga yar duwan yahay mucaamalaadkii marka saa darteed furuuq baa u dhaxaynaysa ay ku kala duwanaanayaan mucaamalaadka iyo xaaladda qoyska intaa kadib hal mas'alo <clears throat> baa baabu nikaax la xidhiirta oo taa ka farcamaysa mas'alada waxaa weeye baabu nikaax waa laba qaybood sidii isagu waa xidhiir rag wadadeed oo rag iyo dumar dhex maraya iyo xuquuqda ka dhalanaysa xuquuqda ka dhalanaysaa markii laga gudbo aaaar baa iyadana ka dhalanaysaa raadka ugu weynna waa ilmiya ubad sharcigu laba arimood buu ku kala duway ilmaha dhashay iyo caqdiga masalada aan leenahay asalku waa taxriim shubha hadday soo gashana waa la taxriiminayaa waa cuquudda nikaaxa asalkooda oo dhinaca sharcigu in aada loo adkeeyo buu xoogga saaray waxaa cagsiga mas'aladaasa ilmaha dhashay ilmaha dhashay inta shubhatu nasab loo heli karo shubhatu nasabkaa loo sugaa bimacnaa isagu wixii qalad dhacay wax kuma laha waa marka koobaad marka labaad maalinkaa uu dhashay iyo intau dunida ku nool yahay waxuu wax u u baahan yahay inuu meel ku abtirsadoo nasabkiisu meel saarmo buu u baahanya marka uu yar yahayna ricaayo iyo nafaqo iyo xuquuq buu leeyahay xuquuqdaana waxay ku xihan tahay nasabkiisu inuu sugan yahay markuu weynaadana wuxuu u baahan yahay mujtamacii iyo bulshadii cid uu ku tiirsanaado kow iyo magacuu ku dhex joogo oo inta uu dunida ku nool yahay aan ka haraynin iyadana meel in la saaray u baahan tahay maadaama qaladaadka caqdiga ka dhaca ilmuhu usan qayb ka ahayn intaasoo baahiya inta uu nool yahayna in abtirkiisi iyo nasabtiisu meel saaraata u baahay usan ka maarmin shariicadu marna waxay cuquubo saartaay ku adkaysaa labadii caqdigu ka dhacay marka ilmaha la soo gaarana inta nasabkiisa la fududayn karaa meel saaritaankiisa baa meel la saaraa lidaalika nasabku yahbutu bishubhati caqdigana yabtulu bishubhati waa farqi u dhaxeeya dadku ama dalabadu inay ku baraarugaan ay tahay markay masalada cuquudda laga hadlayo ee shaka iyo shubhada lagu ibtaalinayay lagama hadlayo ansaabta iyo aarka awlaadda lagama hadlayo aarka awlaada marka la soo gaaro ansaabta bishubhati baa lagu sugaa inta qayr loo heli karo shubha lagu sugaa nasabka waa la sugaya cagsigii caqdiga wey saa darteed haddii nasabka laga hadla cuquud lama tasixin haddii cuquudda laga hadlana ansaabta lama ibaalinin oo tasixu caqdi iyo ihbaatu nasab talaasum had iyo goor wada socdaan kama dhexeeyo isbaasul mar walba keeni maayo caqdigu inuu asaxay caqdiga ibaalintiisuna mar walba keeni maysa nasabku inuusan sugnayn ta waxaa rabaa inaan baraarujiyey cuquud badan baan mari doonaa oo laleeyahay ma asixin ma asixin haddaad adigu iska saxiixato otomaatig ilmaha nasabkiisuna ma jira ma jira ma jiro waa qalabka ansaab baan u tegaynaa awlaadoo markaasaa waa laleeyahay waa sugan yahay waa nasabku waa sugan yahay haddaad halkaa ka dhalaalisa caqdigu waa asaxay waa asaxay khalad wey labada qaacidaynu kala raacaynaa cuquuddu asalka abdaacdu waa taxriim markay shubha timaaddo waa la ibqaalinayaa waxaan daliil soo reebin nasabkana asalkiisu waa isbaat haddii shubha loo helo inay meel cad oo meel la mara lahayn oo qorax maalin joogtoon sacaba lagu qarin karin lagu nafata maahane meeshaan u qid waan marinaynaa iska daa wax kale kii zinadee caadiga ahaa baa muran ka taagan yahay hadduu ninkii ka zinaysa maagtani anaa dhalay war baraka beelaha aan ugu abtirinayo war ka daaya ila ila stalxaqa hadduu yidhahdo war anaa dhalay ilmahan xaaraan baan ku dhahay bal anigii raaciyo culimo badan ba waxay qabaan war baraka beelaha dembigiisa ilaahay baa qoraya ilmahan meel banaanintii la dhigi lahaa dabada ugu xidha iska badaa mid shubha shubhiya ku jirtee kii dhalmada dhalashadiisa aan shubhaba ku jirin baa loo qindeeya marka labadaa qaacido ragga dalabada iyo dadku inay fahmaan waa muhim abaabu nikaax markuu bilaabay wuxuu yihi man ixtaaja ninkii u baahdaa ila nikaaxi guur oo min arijaali raga wa wajada heli karaa uhubatan alaabtiisii iyo awooddiisii dhaqaale heli kara nudiba lahu waa sunna waman ixtaaja qofkii baacda wafaqada alulbata waaya wixii uu reerka mas-uuliyadii iyo kharashkiina u waaya nudiba lahu waxaa sunno waa tarkahu inuu isaga tago wayaksiru shahwatahu shahwadiisa wuxuu ku jebinayaa bisawmi sawm ku jebinayaa xukunka guurku waxaa la rabaa inuu ku yidhaahdo waa nadbi laakiin laba wasfi markii lahelu sunaya ko waa inay xaajo jirto uu qofkii guur u baahan yahay iyo dareen shaawo midda labaad waa inuu takaaliiftii iyo mas-uuliyaddii ka bixi karo qofkaan labadaa aynan isu raacin haddii uu awooddii heli karo baahidii guur laakiin uusan lahayn gadaal buu kaga hadli doonaa qofka baahidii qaba laakiin laakiin awooddeedii aan lahaynna inuu guursada way u banaan tahay laakiin sunno ma aha de haddii uu sunno maaha la yidhi inuu iska daayaa fiican sunnadu waa inuu iska daaya guurkuna waa khilaafulawlaa la yidhaahdo sadee buu yeeli xalkuna waa soon intaasi nusuus badan baa tilmaantay dadka magacaas xadiidka ibn mascuud waa kii u ahaa man istaaaca minka macshara shabaabi dhalinyartu la hadlay dhalinyarta waxaa loola hadlay de qofku haddii yar waayeelo uu iska karjabaa laakiin ragga karku ku taagan yahay waa nin ninku ka dhalinyalaysan yahay waa asalku karku ku taagan yahay inay baashu ka fakatana laga yaabaa walidaalika hadday ka fakato waa yar ay ka fakatay baa ka dembi badan nin dhalinyaro ay ka fakatay waa ninkan dhalinyaradaa shahwo xoog badan oo riixaysaa jirteen kan isaga waa een kul badan ba haynin akhlaaq xumaa u dheer walidaalika nabigu saddexdan ilaahay akhlaaqlahaadin muxuu ku dhalay ushaymitu zaani nin madaxiisu ciroobay oo zaaniya dembigiisu zaaniga dhalinyaradaba ka weya halkana waxaa lala hadlayaa macshara shabaali man istaaaca minkum ulbaata falyataزawaj ninkii kari kara guurka kharashkiisa iyo mas-uuliyaddiisa ka bixi kara ha guursado sabab saddex sababood bay nusuustu sheegtay ama afar adaa marka koowaad fainahu aqadu lilbasari wa axsanu lilfat zino xaraama inay ku dhacda farjigaagu iyo ishaadu wax xaraama inay feerfeeriso cidfada zawaajka iyo guurkay ku jirtaa oo haddii aada guursato ishaaduna wax badan daydayi mayso de xaraam meeshaad ku dhici lahaydna xalaal baad haysataa waa ta koobaad ta labaadna fa inii mukaasirun bikum lumama yowma alqiyaamati wey ta saddexaad ee muhimkaana waxaa weeye litaskunuu ilayha xasiloonaan iyo wehel inaad iska dhigataan saddexaasa u muhiimsan xadiidku wuxuu yihi man istaaaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj fainahu agadu lilbasari waaxsanu lilfarji faraji haddaad tirada rada fadhigta khalad wey axsanu waa saas ilaalin badan lilfarji farjiga xubinka taranka la yihahda faraj haddaad tiraadana turba la faydaa la yihahdaa waa laaxa naqliya xadiidka arbiciinka ahaayo waclam ana anasra maca asabri wa ana alfaraja maca alkarbi wareeye kasri wa ana alfarja maca alkarbi haddaada dabdigii carabiyadaanan aqoonin waa ana alfarja haddaad tiraahdaa waa xubintii taranka maca alkarbi dhib markay timaadaa xubin taran timaadaa laa kalad wa ana alfaraja maca alkardina dhalan wey xadiidkaa taasuu tala waman lam yastatic wuxuu nabigu ninkaan awoodin fa bisawmi sawm hadla aziwo fainahu lahu wijaaun soonkaa dhufaanaya waayo shahwadani jirka sawaayilka iyo dhacaankiisa iyo qoyanaantiisa ay ka dhalataa dhacaankiiba soon iyo gaajiyo oon haddaad ku qawaajiso iyadaaba iska tabarbeyn tan badan yeelan mayso xaraan laakiin ma sidaa xadiidku yili baa ilaahay amray wuxuu walystacfifi aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadli kuwa waxay ku guursadaan haysanin ha is ilaaliyaan xaaraanta iska ilaaliyaan ilaah ilaahay uga deeqo laakiin nahyigaas walyastacfif la yidhi amarkaan la siiya amru wujuubin maaha facalayhi bisawmina wujuub maaha maxaa daliil ah adilo badan baa jirta waxaa ka mid a ah, wa ankixu minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaayikum in yakunuu fuqaraaa yunihim llahu wiilashiiyo gabdhaha waan wanaagsane khayrka badan u guuriya xataa waxba haddaynan haysanin alla kaalmaynaya faqiir loo guurinayaan aragta sooma hadda inuusan amarkii wujuub ahayn oosan ahayn baa halkaa ka garatay ee istamro istixbaabi wya nudiba lahu tarkuhud halkaasa laga keenay waxaa lamida ah nabig ala sl midkii wadaa alaaun xaqun cala allaahi cawnu saddex ilaahay waxuu isku laazimiyey inuu kaalmeeyo waxaa ka mid a ah, wanaakixu ladii yuriidu lcafaafa ninka guursanaya isagoo xaaraan ka carara inuu xaaraan ku dhaqancana ka baqayo u guursaday ayib adiga way banaan tahay inaad guursato iyo in lagugu guuriyo laba faqiira laakiin adiga waxaa sunno ah dee taadiiba wadbedaad geysanaan ahay laba qaawan isma qaadaan baa la adoo taadiiba loo rafanayo waajib haddaad isa saarto dee waajib haddaa ka soo bixi weyda waa dambaabi dadkii gabadha dhalayna wax ma haysta way kugu diidi karaan dadkii maadiyiin bay noqdeen cudurdaarku maaha faatima binti qays baa ninkeedii markuu furay baa intay ciddada ku jirtee laba nin baa waxoogay codsi keensatay mucaawiyata bn abi sufyaan iyo abuljahli nin la yidhaahdo nabiguna wuxuu la hadlo wuxuu yihi hadday ciddadaadu dhammaato taladaada wax iga soo socodsii dee nabigu intuu idbay xaydka ciddadii way dhammaatay labada ninna waa ila soo xidhiireen xili labadaba iska dah amaa abuljahli ninka la yidhaahdo farajulun daraabun lilnisaa ninaaga dil badan w riwaayada qaarkood falaa yadacu lcasaa can caatiqi hangoolka iyo halkan u saaran buri garuunka gaw inuu kaa geli ninkaas dhigaa iska da wa amaa mucaawiya ninka la yidhaahdo fa sucluukun laa maala lahu shilin buu isku furtaa maha isagu yii ninkaas iska daa wiilkaa hadda xoogay wax la-aan gabadha lagugu diidi karo halkaa waa ka garatay saa darteed walyastacbid iyo facalayhi bisawmidu inuu kaga qawsada guurkii wa amru istixbaabin nudiba lahu tarku wayaksiru shahwatahu bisawmi sawm baa lagu jebin karaa oo soomkuna waa sida sunada inaad cibradaadi ku raadiso <clears throat> waman lam yaxtaj qofkaan uba baahan ila nikaaxi nikaaxa wafaqada ubata wixii alaabtii iyo kharashkii guurkana aan haysanin kurihalo u karaahi buu yahay waayo laba kurfuu igsa saaraya marka koobaad qof bini aadam ah buu mas-uuliyadiisiiyo wixiisii oo dhan buu isa saaraya isagana dhib iyo culays wada ma jiro waxay dhahdeen marka ninka ninka qofkan laga hadlayo baahi badan ma hayso laakiin ragannimadii waa ku jirtaa wey hadduusan raganimoba ahaynna dil lugooyo weyso qof bini aadam wuu lugoonayaayo khiyaamayaay haddii usan waxba isku haynin loobiya cidibuuma timaadeen saa darteed qofkaasi inaad wax isku laasimiso adigoon baacid jirin uu kalifaya waa laga fiican yahay buuri wain wajadaha hubadii heli karo walaa maanica bihi wax ka hor istaagayana uusan jirin oo min haramin da wa maradin daa'imin jiro joogta uusan qabin lam yukrah karaahiye maaha waayo maqaasida nikaaxu wain wajadahaa hubadii uu hayaa way taas walaa maanica bihi wax ka hor istaagaya ma jiro ama wawajada maanican kadibna wajadahaa hubadii qofkii hela wawujida la helo maanicun bihi isaga wax ka hor istaagaya oo min haramin da wa maradin daa'imina lam yufrah karaahiye maaha kaygana wuxuu qorayaa walaa maanica bihi min haramin wa maradin daa'imin lam yufrah labada suura waxay noqonayaan qofkani khalas waa laakiin hawshii kale kama bixi karo ama waa xanuunsan yahay ama waa waayeelay nusakmin waxay qorayaa lam yukrah karaahiye ma aha sababtaa maqaasida nikaaxu masalat ljimaac keliya maaha ninkan in la isla weheshado o isla wehel rabo islaamtuna odaga waa sakaraan ee adhaxashana isleedahay waa dhici karta haddii la yidhahdo maanic ma hayana waa nin reerna dhaqan kara marka baahi guuru haysana ay jirin baahi ima hayse keliya guurku karaahiyo uma noqdo ujeedooyinkan iyo fawaa'id kanuu leeyahay sida ilma inuu dhaliya wax lamida alaa kulli xaal guurka ujeedooyinkiisu gogol keliya kuma koobna haba ka mid noqoto waxyaabaha ugu waaweyn ee ujeeddada laga gaaraye laakiin alishtiaala bilcibaadati inuu cibaadada iskaga mashquulaa afdalu fadli badan fain lam yatacabad hadiise uusan cibaadaysanaynin fanikaaxu afdalu nikaaxa fadli badan wuxuu ku halkan waxay eegayaan fuqahadeenu guurku ma iska mubaax buu ah laakiin mexna buu wataa oo markaad islaam qoorta la gasho horta mas-uuliyaadka inaad ka soo dhalaashaan lagaa rabaa iyaduna dhinac kale marka la eega waa bala loo baahan yahay de inayba ku fitnaysaan dhici karta dalabaadku kugu bataan xaggan iyo xaggan iyo ay kuugu noqoto ama xaqayga aad ka soo bixi weydo haddaadan baahi guurba lahayn baaqadaan reer iyo dhaqitaankii ku bixin lahayd haba cibaadadaada kaaga fiican tahay laakiin naftaada haddaad cibaadada ku kari weydo reerka dhaqitaankiisa una jirnaad ka heshaan laga yaabaa iyo waxuuna reersa guurtoo iska dhaqo saasay leeyihin waa malmaratu haweenkusi intaa rag baa laga hadlaya fain ixtaajat ila nikaaxi guur hadday u baahato nudi baa lahaa iyadana sunna u yahay wailaa fayukrahu haddaynan u baahnayn guur baahi guur qabin karaahiyuu ya sababtoo ah hadda waa xog madax bannaan markay guursato taxta amrin wanahyin bay geli xuquuq badan baa ku waajibi inay ka soo bixi weydoy dambaabtana waa dhici kartaa bay leeyihin haddii xaajo baahi ay wax ka cabsanayso ay doonaysa aynan ahayn waa laga fiican yahay laakiin sida saxiixa maqaasida guurka ee dumarka laftoodu kuma koobno oo keliya xaajo goboleed inaynan shahwaba lahayn baa dhici karta baahi laakiin ubad iyo ilma ay u baahan tahay rag iyo dumarkuna de shahwada koleelkeeda iyo qabowgeeda la kala duwan inayba qof iska weyn tahay oo ciday weheshatii iyo cid dar yeesha ay u baahan tahay baa dhici karta weelkan waxaad garan markii la waayeelo qofku keligii qof ka warqabo hadduu qannadiyo hadduu xanuunsadiyo hadday xaalad kale la soo darisiyo rag iyo dumarku waa loo baahaya markaad waayeeshaad weelka ugu baahi badan tahay uyuda waxaa sunaa guurkii haddaba waa rag iyo dumar isguursanaya sharciga tawjiihkiisa iyo curfiga dhaqankuba waxa ordaye wareegaya ee guurdaydagee wax doonanaya waa raggi dumarku way u banaan tahay laakiin abiicadii curfigii waxay noqotay waxa wax daydaye wareegaya kuwa meel dalaqle waa raggi raggii baa la jahaynaya marka wayundab waxaa sunaa an yatazawaja inuu guursado bibikrin gabadh ugubo guursadoon loogu horeey oo intuu kari kara uu garoob ka warwareego waa qodobka koowaad laba jamiilatan oo quruxsan caaqilatan oo caqli badan dayinatan oo diin fiican nasiibatan oo nasab wanaagsan laysat aan ahayn daata qaraabatin xigto qariibatin aada ugu dhow qaraabo aada kuugu dhowraa ahayn intaasoo tilmaamood buu ka bixiyey tilmaamaha qaybaa adilo leh ya anaa ka boodamiya a waludin oo dhalaysa intaa tilmaamood tilmaanta koobaad waa xadiidkii jaabir jaabir markii aabihii dhintay wax wiila isagu ka tagay uxud buu ku shahiiday radia allahu canhu ardaa cabdillahi bn camr bn xaraam isagiiyo wuxuu ka tegay ilaa toddoba mise sagaal gabdhood oo walaayar yaaba jaabir gabdhihii haddii uu fiiriyey lagana yaaba inuu tashadaye wuxuu yidhi gabdhaha hooyana malahay dee wiil yaroo dhalinyaro ah oo toddoba sagaal ilaa sagaal gabdhoo dhex jooga isaguo aabbi iyo odayna u ah islaan yaro haween oo garooba buu guursaday nabigaa maqlay wuxuu yidhi ma guursatay markaasuu yidhi haa markaasuu wuxuu yidhi maxaad guursatay haweeney garoobaan guursaday nab wuxuu yihi hallaa fikran tulaacibuhaa wa tulaacibuk gabadh is ciyaar garanaysaan maxaad u guursan weyday oo ciyaartaan rasuulka ilaahay waa baa dhintay oo intaasoo gabdhood buu ka tegey gabadh yar haddaan guursado aniga gabdhihii inayna kala dhex gashaan ka yaabay iyagiina wixi intay isku wada fac noqdaan fadh iskala daalaan qof yaraha weyn oo reer dhaqi karta gabdhahana waalid iyo u hooyeyn karta baan doonayey falaa idan buli nabi marka waa sidaas saas darteed nabigu jaabir taladii uu siiyey baa sidaa ahayd laakiin hadday maslaxad kale iyo wax kaloo la tixgelinayo jiro tixgelinteeday leedahay walidaalika nabigeena alay slam wuxuu guursaday caaisho maana inta kala garoob bay ahayd qolaas intay wax laxaniyeen bay abubakar bay isweydiiyeen abubakar waxaa loogu bixiyey bakar waa wiil baa dhalay markaasay waxay moodeen caaisho wax bikraa ah nabigu guursadayo abubikr saasaa loo bixiyey marka lafdigii baa la tasxiifiye oo la qalday iskaasaa macnihii lasii kalday sidii cabdilqaduus alwaxaadi muqadimada muslim ku sheegayo kale noqotayo xadiidku si qalad u akriyay markaasaa laam macne markaasa macno qalada saaray wuxuu yihi lahaa an yutakada arawxu caradan xadiidku wuxu an yutakada aruuxu wax naf ku jirta wax lagu toogbatay laga dhigo hadas laga dhigto buu nabi yidhi ruuxigii rawxu buu akriyey haradanna caradan buu akriyay kasaa inoo fasil si guriga daaqad la furto meel dabaysha kaaga soo gasho nabigu diiday bu si oo kaleetay xusisaan bikran bay ka dhigeen markaasay abubikrin waxa loogu duxiyey caaisha mufasira marka saas maaha taas taladaa nabigaa tan laga qaatay sala allahu alayh wasalam walujad oo wax dhalaysa maqaasida guurkaa ka mid ah sidaas nabigu calam si guud buu u amrayo xadiidkii anas imaamu axmed iyo welina saxiixa waa kii u lahaa tazawaju waduuda alwaluuda fainii mukaatirun bikum lumama ywma alqiyaama waxaad guursataan haween laba tilmaamood leh alwaduuda naaku rabta guursoon qoorqabad iyo qasab ahayn qofku jecel guurso walidaalika jacaylku in la israbaayo asaas weyn buu yahay reerku inuu jiro laakiin haddii qoolle iyo shimbiri qoorqabad biyo ku cabi weyday qof aadamaha qasab reer ku noqo ma fiicno waxa reeraha fasaaniya burburiyana taasaa kamida ah. odayaal tashan dadkii la talagelin alwaluuda oo wax dhalaya sababta waluudada wax dhalaysa loo yihi qiyaamada inaan layga ummad badan baan rabaa bu waxaa lamid a ah xadiid abu daauud weliy oo saxiixu ah macqal ibnu yasaar radi allahu canhu ardaahu oo wuxuu yihi nin baa nabigu u yimi rasuulka ilaahay wuxuu yihi guurdayde baan ahaayo haweeney waxaan helay qoys fiicanna ka dhalatay aad loo qurux badan laakiin ceebteedu ma dhasho magu islaam xay ula talin lahayd magu wuxuu yihi maya iska daawi waa ku soo noqdayoo rasuulka ilaahay wayna qurux badan tahay qoys fiicanna way ka dhalatay ee ma guursadaa markaasuu yihi maya iska daa qof haduu istishaare iyo nusfi kuugu yimaado dee wixii dan aad kula talin markii saddexaad kuu ku soo noqday markaasuna wuxuu tazawaju lwaduud alwaluuda fainii mukaasiru bikum umama ywma alqiyaama sababu wuruud xadiid sidaasay ahayd kaasaa laga faa'iidaysay jamiilatin oo quruxsan iyadana waxaa laga faa'iidaystay bay yihaahdeen caam iyo khaas amaa caamku nabigu markuu mugiiro la hadlayay iyo xadiid kale nin saxaabi abi hurayra ni ansaari uu la hadlayeyba cumuum bay tilmaameen oo nabigu wuxuu yidhi qofkii doona inuu guursado masalada waa ina iman doontaaye falyandur ilayha riwaayadka qaarkood ilaa maa yadcuu ilaa nikaaxya waxyaabaha ku kalifaya inuu guursado ama wax ku qiimeynaya bal ha ka eega gabadha nin gabadh reer ansaareeda doontay oo la siiyey baa nabigu yii rasuulka ilahi oo gabar baan doontay reer ansaar oo la isiiyey wuxuu yihi miyaad aragtay wuxuu yihi maya idan fandur ilayhaa buri fa fii acyuni ansaari shayan reer ansaar indhahooda waxbaa si ka ah dadkaa taqiinay ka yar duwane iska soo fiiri ninkan muxuu iska soo fiirinayaa indhaheeda iyo muuqaalkeeda u qanciyo sababtana nabigu waa sheegay qanaacadu labadan qof inay isku qanacsan yihiin waa asaaska jiritaanka reerka markaasuu wuxuu yihi fainahu axraa an yudama baynakuma reer markaad noqotaan reerkaa inuu jiro inaad is isku qanacdaan baa asaas u ah de intaad gabar doorato ama gabadhii nin loo keeno markii gurigooda soo gala hadiibuu qofku qofka muuqaalkaba ka dido qofku qofka muuqaalkaba hadduu ka dido nufra iyo kala dib baa imanaya laba kun iyo nineteen ninety eightki baan yurub diyaarad ka soo raacay waxaan u socday cambala nairobian transit ku ah transitkii nimaan arday saanawiy dugsiga sare kenya wada ahaan jirnay oo laba ilmood wata baan transitkii soo yiri oo isna cambala inuu ka dega laba intebe ninkaan airboortka ku sheekaysanay warwaran see u jiraan diyaaradiibaan sii wada raacnay intee baan ka wada degnay gaari baan soo wada raacnay ilaa meelooy baan wada nimi ninkii waxaan arkay labada ilmood uu la soo qaxay uu la soo cararay wuxuu yidhi xaaskaygu intii labadaa ilmood ii dhalaysay habeenna raalli iskumaanan ahayn habeenna niyad tamaanka lama seexanin oo maxaa dhacay waddan kale is joogtayo muraasale iyo waraaqo iyo sawiro la isku diraan isku jeclaana isku guursanayo sawirkeeda mid aan ahayn bay isoo dirtay sawirkeeda sawir aan ahayn bay iisoo dirtay waa isguursanay iyadoo iga maqan baan meersaday way soo dhoobtay ayaboolkan ku suwayey iyadoo soo degtay ag martay wy mamaanan garanin qofka markii dadkii soo degay aan waayay iyadoo maxaa isfadhida baanu imidoo walaalay gabal heble hebel la yidhaahda miidin la socoto ma aragtay baa anigu kaasay aniga de qofkii iyo sawirkaana iste iyo ruuxan arkay labay kala noqdano haba qodnaa laga dhaafay waa iska soo kaxeeyey bui laakiin niya jabkaa marka saas darteed baa marka hore isarka la yidhi dadku kala doob duwan taa waa cumuumka khusuus baa laga faa'iidaystay bay yidhaahdeen oo nabigu xadiid jaabir iyo kayrkii laga wariyo oo sixaaxa ku yaalla wuxuu yidhi dadka abiicadoodu ka hadlay mana inkirin tunkaxu maratu liarbaci haweenta dadku afar bay u guursadaan lijamaaliha quruxda qaar baa lagu raacaa walimaaliha qaar la dhaqaalo iyo shilin baa lagu raacaa walixasabiha qaarna qoys iyo artin baa lagu raacaa oo ina wasiir iyo ina madaxweyne iyo ina suldaan iyo ina ugaasiyo wey walidiiniha qaarna diin baa loogu xishaa nabig wuxuu yihi fafar bidaati diini tani baa istidaag riwaadka qaarkood xadiidka abi saciid wuxuu ahaa fafar bidaati diini wاlkhuluqi tani baa istidaag nabig ala slam afartan haddaynan isdiidin nasiibatin waa sheegay dayinatinna waa sheegay jamiilatinna waa sheegay maalkii un baan meesha ku jira maalkana sabab bay shaaficiyada uga tageen xadiid daciifa ah, waxaa jira suka maalkana iska daa facasaa an yudqiahaa maalkeedu inuu kibriyaa laga yaabaayo saas darteed waxay leeyihiin maadaamay intaa loo dooranayo haddayba diintii leedahay jamaalku fiarka wax la tixgeliyo wey nabiga xilligiisiina waa la tixgelin jiray isna ma caayin lidaatii uma caayin an yudama bayna kumaadiina qayb bay kasii noqonaysaa ilaa akhirihiidaas bay u geliyeen caaqiratimna axaadiid waxaa jirto yihaahdeen axaadiid dacaafay deliishadeen oo ka digaysa doqon in la guursado xataa guursiga iska daaye carabti waagi hore ilmaha dhashay haween baa ujro la siin jiray kaloo soo nuusi jiray markaasa waa nagu wuxuu ka reebay an tustardaca alxanqaa naag doqona ilmaha in nuusi lama yihaahdo ilmihii doqon buu noqon caanaha wuu nuugay buu caqliga odan yeeshaa bay yidhahdeen saas darteed marka horeba iska ilaali carabtuna waxay yidhahdaan caduwun caaqilun khayrun min sadiiqin axmaq nimaan cogtihiinoo wax garanaya baa ka fiican caqlile saaxiibkaa u doqona kaasi cadowa kuu ahaada laakiin caqligu wuxuu keenayaa waxinuu ku horeego kan doqonkaase meeshuu waxu tar lahaa uu dow ka ri saaxiibtinimadu kugu diri kan kan laakiin caqligu waxbuu kala kala hari oo colaaddu xad bay yeelan berri inaad saaxiibtaan baa laga yaabaa oo ku anfacaba saas darteed caaqilatin naajayinata halkaas keenan laakiin rag iyo dumarba asaaska koowaad ee laga duulo inuu diin noqdo asala markii ninka wax guursanaya fafar diini walkhuluq buu yihi reerka gabadha laga soo doonayna wuxuu ku yidhi idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuu diintiisa iyo dabeecada wanaagga qasab maaha inay israacaan marka qof diin badan oo dabeecadda ibarka ah baa jira soom badan salaad badan qur-aan akris badan wardi badan laakiin geed ku xidha qof waxaa jira aan diin fiican lahayn laakiin dabeecad wanaagsan ilaahay siiyey dabeecaddu waa qayb ilaahay qaybiyo walidaalika labadaas qof mid dhinacna waa xuduudii sharciga iyo xaqii ilaalintiisa ilahay kaga cabsado tan kalena waa dabeecad bini aadan lagu wada macaamila inuu yeesho in saxaabigu nabigu wuxuu ku leeyahay falaa yadacu lcasaa can caatiqi garuunka halkaa u saaranoo badaxu ku dahri dabeecad xumaan kara uu gacan adkaan karaa qofku isagoo wadaadahoo fiican oo la leeyahay ee xaaskiisii ka dacwooda rasuulka ilaahi abu sufyaan waa taqaanaayo xoolana u haysta waa nin gacan adag bil lagu fila nama siiye waxooga abaaxad iyo sanduuqa muu dabamari karaa hawi waxa laa wii biilka idinka dhiman daruuriga markuu baxo hoosta ka siibo marka tadayurku waxyaabaha qawaacida khilqiga waxbuu ka yar fududeeyaa laakiin ma zuuliyo dadu qaata wadaadkas inuu dabeecad fiican yahayn waa lagoy haddaba ufiqaaqa dabeecadkuna keliya inuu waxtarayo diin celinayso qofkan ahayna hadhow dabeecadii fududeyd baa wax kastooo dhaqan xumaa waa masmuuxska noqon labada ilaaliya buu nabigu alayh isalaatu wasalaam laysat aan ahayn daata qaraabatin qariibatin qaraabo dhow aan ahayn qoyska hoose in laysguursadaayo ma fiicna yidhahdeen tacliilka fuqahadu labay ku tacliiliyeen mid baa dhinaca way ka egeen mid waxay ku tacliiliyeen qaraabada dhow hadday isguursadaan ilmuhu badanaa ah, cudur iyo xanuun kama dhammaadaan sida haalibkaa ah, wax taag daran oo jiroolow ay noqdaan arrintaa waxay ku saleeyeen dadku markay dhiiggoodu isu yimaado hadba inta dhiiggani kala fasiilo fog yahay ama d n a goodu kala durugsan yahay waa intay qoys ay abtir ahaan kala fog yihiin markastoo qoysku isku soo dhowaadana dhiiggooda iyo tayadiisi iyo d n a wooda waa isku soo dhowaanayaan waxay dhahdeen dhiigga kala fogay isku darmadaaye uu ka difaacaad badan yahay kana way isku darmada carabtu saasay rumaysnaan jirtay waxayna dhihi jireen tajribaan ku ogaanay oo qaraabo guursadka isku dhodhowey ilmaha taag dare iyo tabarxumo iyo cudurbadnibu u keena muarin maaha fii kuli xaalatin tiiba waay waxaa soo ku soo baxay xadiid baadi keeneen fuqahada nabigaa sidaa yihi ayli sal slam laa tankixu lqaraabata alqariiba qaraabada dhow ha guursanina faina alwalada yukhlaqu daawiyan isagoo daciifu dhalanaya ilma taban dharan oo naxiibku dhalanaya waayo kala fogaanshihii markay isku dhacaan kulka iyo awoodda dhalinaye ma laha laakiin xadiidkaas xadiis jira maaha culamada qaarkoodna laa asla lahu bay yihahdeen way ka tageenoo waxay yidhahdeen sax marfuucu laa asla lahu laakiin isagoo mawquufa jira sida ninka la yihahdo warinayo ibnu qutaybata dayna wari kitaabkiisa jawahirjalasa waa jawaahir اcilmi basal mutasila wuxuu kaga warinayaa cumar ibn khaaab radi allahu canhu ardahu baa qolo wuxuu arkay iyagu intay isku gursadeen oo isku noqnoqdeen caruurtay wada taag daran tahayo wada minjahooda dabayshu qaadayso markaasu wuxuu yihi ba dheh bani saaib waa reer saaibo qoyskiina reer saaibow qad adwaytum fankixuu fi nazaa'ir warnimay waa kala darayseenoo wada maxay tala taag daran baa wada noqotee markaas ku noqnoqoteene fankixu nazaayic dad qabaa'il kale fogfogood kala soo baxdeen guursada sanadkiisa dacfi aan xoog badnayn baa ku jira sanadkiisa dacfi aan xoog badnayn baa ku jira asalkaas kaa way daliishadeen fuqaadu markaysaa leeyihin mid labaadna qaarkood baa ku tacliiliyeyoo masalaة الraxm wاlqaraaba waxay idhahdeen reer hadduu isguursada uu isku dhici karaa haddii la isku dhacana dee dadkii marka horeba kala fogaa mushkilad malaha la kala goye haddii abtiya adeer la isku dhaco raximkii baa kala guy raximka kala guyiisana guurkana sabab u noqone yaan la badin calaa kulli xaal taas waxaa dhinac kale marka la ega diidaya ama qaarkood ay yidhaahdeen xaaraan ma aha ay u yidhaahdeen cali ba faatima guursaday adeer ina adeerna way ahaayeen oo cali iyo nabigaa ilma adeer aha marka isagu faatima cali adeer buugu adanya soo maa adeer ina adeer wey qaraaba qariiba way yidhaahden nabi wuxuu u sameeyey qaarkood fuqaha markay jawaabay hadal libayaan iljawaaz waxaan lagu seegay lakin de nas cad lahay oo nahyinaya oo waxaan ku jamcin lahayn libayaanin jawaazi waan ku jamcin lahayn ma xoog badna laakiin muhimadeedu waxay ahayd tacliilka ku qaad inaad fahantaan bay ahayd aibada maanta joogtaay ilmuhu tabar beerayaan bay aad xaggeeda u xoogeynayaan kitaabaadka ay qoreen markay ka hadlayaan jiinaat lwaraafiya markay ka hadlayaan waxyaabaha la kala dhaxla taranka iyo isiraaca lagu ogaanayo biyadan iyo waxyaabaha markay ka hadlayaan hadalkaa caadada carabtu ay lahayd bay aada u xoogeynayaan tacliilka atifadu aad bay arrintaas uga qoreen intaa laakin kaga baxa wejka fuqahada hadalkood haddaad fahamtay inaad qaadato qasab uguma aha faidaa cazama hadduu go-aansado calaa nikaaxi imra'atin haweenay inuu guursado fa sunnatu waxaa weeye sunnadu an yandura inuu iska eego ilaa wejiha wejigeedao jamaalka iyo quruxdeeda u eegayo kow iyo wakafayhaa labadeeda cumaacumood inuu eego uu eegayo qofkani ma qof gacmo qallabsanba mise waa qof gacmihiisu ay jiricsan yihiin wey qabla an yakhtubahaa intuusan doonin intaadan reerkoodii afka la gelin oodan gabadhan ha lay siiyo inaad aragto baa fiican wain lam tadan yaynan idninba fii daalika iyada yaadan idanba weydiisanin oo uba dhuuma haddaa rabto walow xaq wuxuu u leeyahayna takriiru nadari aragga inuu ku celceliyo dhowr jeer walaa yanduru ma si eegi karo hayra alwajhi waalkafayn labadaa waxaan ahayn ma eegi karo halkan dhowr mas'aluu keenayo intaadan gabadha reerka weydiisanin gabadha inaad iska soo aragtaa fiican mas'alo wey mas'alada labaadna waxaa weeye aragtidaa inaadan u baahnayn inaad idan iyo fasax qaadato masalada saddexaadna waxaa weeye masaaxada aada arkaysaay wejiga iyo kafaynka labada cumaacumood wey masalada afraad waxaa weeye takriiru nadar inaad ku celceliso aragtida u xaqu leeda qasab maa afarta mas'alada waxaa laga qaatay axaadiis nabigeena ala slam waxaa ka sugan sidayn horay soo tilmaanay ninkii reer ansaareed gabadha doonay wuxuu yihi anadarta ilayha ma aragtay wuxuu yihi maya idan fandur ilayha fa ina fii acyuni ansaari shaya halkaa laba masalo waa laga qaatay gabadhii in la arki karo wejigana la arki karo oo indhuu xaggay ku yaallaan haddii isheeda iska fiiri la yihi wejigii in la fiiriyo sooma wejiga meesha la arkaya halkaana waa laga qaatay xadiidkii mukiirata bnu shucbana wuxuu ahaa ida fandur ilayha fainahu xala yudama baynakuma xadiid kaloo ibnu xumayd laga warinayana wuxuu leeyahay idaa khaaba axadukum imra'ata falaa junaaxa calayhi an yandura ilayha inuu eega dembi maaha إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم حتى hadيi l صحaabadna waxaa ka sugan inay intay guri u galaan meesha ay marto meel luuq iyo daaqada ka fiirin jireen qaar fuqahadu waxay jeclaysteen iyadoon ogeyn inaad eegto baa fiican bay yidhahdeen labay ku cileeyeen mar waxay yidhaahdeen waa adigay kuu roon tahayo anisaraymna haddaad tiraahdo bool bari iyo kar larla isa soo marin doonaana warmayso in laguba khayaano dhan faraxadiya laga yaaba la yidhahda oo waxaad rabtay dhabtaa inaad aragtaad adag waxaa la yidhi sideetan iyo sideeddii meelahaas laga yahay ee dee soomaaliya dhinaca waqooyi dagaal kasukaya ka dhacay baa la qaxay magaalada laa qaxay meelo xiliya qaxoontiaa la tegey de magaalada marka la joogay saliid iyo kareem iyo wax la dhalaalaa la marsan jiray haddii la qaxay waa la waayey ninunbaa maalinkii daquun buu haweenkii fiiriyeyo gabdhihii dhalaali jiray dadiib iyo gus ka muuqata xil war le kareem baanu qabnay dhaalaalkii aan gabdhaha ku firsan jirnay kareemtiiba adi haddaad tidaada xilligaasaan imana waa aan ku arki bilaaba wax laguu soo marmarsan yidhahdeen ta adiga waxaa ku huba marka adoon lekayn lagaa filayni inaad wax aragto o midna iyaday u roon tahay la yidhahdeen iyadaa u roono aragtida natiijadeeda war looma hayo inay ku qancin doonto iyo in kale gabadhii waan arkay arkayoo way qancin weyday waa waxoogay niyad jab bay noqon laakiin iyadoo luwoogeyn haddaad aragto ay ku qancin weydood isaga tagto waxoogay dhaawac ma gaarin iyadi qaarkood darteed waxay yidhahdeen adigana kuu roon iyadana u roone si ayna furfuraynin iyo meel aan laga arkaynin ka arag calaa kulli xaal inaan arkaan rabaa inaad tiraadood u tagtana dhib ma laha aragtidun baa muhim saas darteed intaa waa walow takriiru nadar waxay dhaha sharcigu inuu arko uu baneeyey haddii inuu arka uu baneeyey aayo baa laga lahaa inuu qofkan si fiican u arko hal aragtida ku filnaan baa laga yaabaa hal marood isha ku dhufatayna mee kor iyo hoos saatan iyo itaaliya waad fiirin kartaayo nabigu a xadiidkii sahl ibnu sacdi wariyey markay gabari u timid ay tiri naftaydaan kuu hibeeyey wuxuu yihi fasacada fiiha nadara wasawaba kor iyo hoos buu nabigu u fiiriyey uma sakata wuu aamusay marka aragtida haayadii inta laga gaarayo in lagu celcelin karo ba halka laagata ihaahdeen wejiga iyo kafaynka waxaana lama fiirin kara waxay yidhaahdeen de xaajada loo fiirininta inta kale maxay tahay qor way isku qabteene sidan ay jamhuurtu qabaan qaar baa intaa ka badan baa la arki karaa yihiyo madaxa waa la arki karaa yihi iyo timaha iyo lugaha dhumada wixii lowa ka hooseeya iyo gacmaha wixii xusulada ka hooseeya waa la arki karaa bay yidhahdeen waana madhab madaahibta kamid oo hadda inagu soo weliin xagga dumarka carabta inagaga daran carabtaasi hadda intaa luqunta kore ee taniyo xoog banaana waa la arkaa ninku markuu gabadh guursanayo reerkooduu iman oo gurigoodu ku arkay halkaa fadhiga qayb ka mid ay u iman iyadoo cabduul qabta halkaa waxoogay xusulladana u jooga lowyahana wax yar ka hooseeya madaxeeduuna bannaan yahay bay u iman hadda carabtii naga daraynayo dawo xilligii saxaabadana way jiri jirtay oo cumar markuu kursuum binti caliyi kursuum binti caliyi guursanayey udhunkeedu marada ka fayday baledhuumantahay iska egay markaasa waxay fahdeen amiirulmuminiin ahayn arbaaxi lahaa bay ku tiri maanta cumar baa sameeyey calina wuu maqlay dhib uma arag iyada waa yar xishooto ka yar yaxyaxday warkeeda iyo hadalkeedu wax kasoo qaadmale cumar iyo cali haddii lahayn marka baasha aad yaan loo adkayna laakiin fiqiga jamhuurta ay qabaan daruuro ma jirta wey wayaxrumu waxaa xaraama an yandura rajulu ninku inuu eego ilaa shayin wax min alajnabiyati qof ajnabi ka ah qof dumaran maxaarimtiisa iyo xaaskiisa ahayn xaajadan khidbadan ayna jirin iyo guudamac damac guud inuu fiiriya waa ka xaraam xuratan kaanat aw amatan xor iyo addoon waxay doonaha noqoteen waa cumuumkii qowluhu tacaala qul lilmuuminiina yaguduu min absaarihim wayaxfaru furuujahum wey indhahooda halaabaan nabiguna calayh isalaatu wasalaam waa kii yaa caliyu laa tudfici nadrata nadrata fa inamaa laka aluulaa walaysa laka ahaaniya diba ka horaysa qof aada duusul ba aragto waad efiirisay dumar buu noqday ha ku celina wya taa hore dembi ma laha laakiin kudhoqoshada wada kasta dembi weeye aw in amrada gadbaleeti in la eego alxasan ee quruxsan walow bilaa shahwati shahwaba yaanay jirin maca amni fitnati iyadoo fitna laga baqayn qadalkan khayr badbaya may tiri wiil yaroo dhalinyaraa oo weli gad iyo shaarumbo usoo bixin oo quruxsan inaad fiirisa ma banaanay dhaheen haddaad lishahwatin u fiirinayso horta lama ogola ko haddii ku fitnowdaba laga baqayana lama ogola hadda wuxuu kuleeyahay haddaan fitnada laga baqaynin shahwana ayna jirinna ma filin karti waridna ritan oo kale masalada wax daliila mara madhabkana raajixii maaha qowlka raajixee muctamadka ah fi lmadhab haddaan shahwiyo fitna laga baqaynin fiirintiisi iyo egidiisu dhib ma laha laakiin baabkaa waa lagu fitnoobay waagi hore fuqahada baadiyaha markaan joognay in fiqiga akrisanaynay waan la yaabi jirnay fuqahada waxay ka hadlayaan laakiin magaalooyinka markaan nimid oo rag rag laga keli laayahay aan aragnay oo caruurtii iskuullada iyo dugsiyada dhiganayso laga la waardiinaya aan aragnay fuqahadii waan u garawnayo xadaaradii baadiyaha ahayd baahi badan oo shaawaba jirinoo dadku nolosha adag baa la cayrinayay laakiin magaalada marka la yimid caalamka meelo badanoo waxaan aragnay ilmaha iskuulkaada ah gabdhaha looma cabsado wiilashaa loo baqaa in la faraxmeeyo kenyana waa ka jirtaa gobollada koostiga iyo xeebta haddaad aado wiilashaa loo baqaayo gabdho looga baqo halkaa waxaad ka garan wiilkii yaraa ee butu butu ahaa ee caddaa in loo cabsado inay tahay biyada sidaasee loo cabsanaya waxaa jira qolyo ku aakoobiyo isagaa un inay daba dhigtaha looga baqayo qaar macallimiyihiin baa jira marka waan fahmi karnaa hadda fuqahadu waxay ku jireen iyo xaaladday ka hadlayeen iyo xabaaradaha ay la noolaayeen qaybo kamid iyo magaalo marka lasoo galee noloshu qabowda fasaadku si u bato hadda waa fahmi karnaa idinna waa fahmi kartaan waqiila yajuuzu waxaa banaan baa la yidhi an yandura min alamati adoonta inuu eego maa cadda cawratiha waxaa xududta iyo low dhexeeya waxaan ahayn tan iyo adoonta laabteeda waad eegi kartaa baa la yidhi waa qowl daciif oo madhabka ah cinda amni fitna haddii amin laga yahay wayanduru wuu fiirinayaa ilaa zawjatihi wa amatihi addoontiisa iyo xaaskiisa ninku waa fiirin karaa ninkuna xanaartuna ninkeedi waa lamide xataa alcawra cawrada lafteeda waa arkastaa in la isfiiriya ay wax diidaya ma jiro meel kastana la fiiriyo waayo wax kastaaba isugu banaaneen wax fiirin ka weyn baaba isugu banaaneen fiirin maxay sheegi marka taas labada isqabaaye nabigu soo badin xadiidkii mucaawiyata bni xayda bas bn xakiimin an abi an jadiha ixfad cawrataka ilaa min zawjatika aw maa malakat yamiinuka cawradaada ka ilaali waxaan xaaskaaga iyo addoontaada ahay marka maxaa ka muuqata labadaa iyaga waa laysoo ogolyahay waladiina hum lifuruujihim xaafiduuna ilaa calaa aswaajihim oo maa malakat aymaanhum haddiiba ilaa furuujtii laysu ogol yahay indha maxay sheegi indhahan waxaan in la eega waxaa loo diidanaa daliidulfitnay ahaayeen walidaalika nabigu muxuu yihi baabu zina markuu ka hadlayay fa zina alcayni annadar wa zina alyadi albatsh wa zina alrijli almashi waalfarju yusadiqu dalika kulli aw yukadibu waxa kaga qabaynaya waa gadaal haddii tii kaga dhabaynaysaa loo ogolaaday waxa ka sokayna min baabi ula laakin shukrahu hase ahaatee waxaa karaahiyo laga fiican yahay nadaru kulli mid kasta inuu ego min azawjeyni labada isqabaa ilaa farjin aakhari ka kale farjigiisu inuu eego waa ka xaaraan waa karaahiyo waa laga fiican yahay maxaa looga fiican yahay oo fiicnaanta keenay axaadiis dicaafaa jirta yidhaahdeen oo midii wuxuu leeyahay nabigu hadduu ninkiin xaaskiisa u tegay ama addoontiisa falaa yanqur ilaa farjiha faina dalika yuurisu lcama indhalaanba laga qaadaa xadiis beeno mawduuca qaar waxay leeyiin caaisha waxay tihi maa ra'aytu rasuulalahi mini walaa ra'aa mini anugu hoos uma fiirin ma arag isaguna ima arag hadda baaf bay ku wada qabaysan jireen oo dacdi dacdi iga tag iga tag bay isdhihi jireen waxa way leeyihiin wakuruuja min alkhilaafi culamada qaar baa xaaraantinimaysaye in laiska badaayo fiirinteeda meeshaa fiirinteedu ma fiicneen iska badaayaa fiican bay leeyihin ma fiicneen de hadda maanta yaa ka yeeli waktiga la joogo wayanduru lcabdu wuu eegi karaa adoonku ilaa sayidatii haweenaydii milkiga ulahayd waa arki karaa ko walmansuuxu midkii go-naa ila ajnabiyati naag ajnabiga waa fiirin karaa indha muxuu kaga goy suxaan meesha ku hay mamsuux waxaa la yidhahdaa qofka xubinka taranku go-anya warajulu ninku ilaa maxaarimihi buu eegi karaa walmaratu haweentuna ilaa maxaarimihaa way fiirin kartaa intay iska arkayaan fii maa cadaa maa bayna surati warukbati wixii lowga iyo yahiyo xutunta udhaxeeya maahane inta kale way iska arki karaan intaasina taxdiidka madhabku waa daciif oo daliil ma laha amaa in ziinada kora la arki karo madaxa iyo gacmaha iyo timaha dadka isku maxramkee walaalahee iskale ee isweydiya abtiya adeera iyo habaryadiisuwa cumuumkii qowluhu tacaala baa laga qaatay walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha maxaa walaa yubdiina ziinatahunna ilaa libucuulatihinna aw aabaa'ihina aw aabaa'i bacuulatihina aw ikhwaanihina aw bani ikhwaanihina aw bani akhawaatihina aw nisaa'ihina aw maa malakat aymaanuhina aw itaabiciina ayri ulilirbati min arijaali isagaan shahwaba lahayn mamsuuxi oo kaleeta aw iطifli aladiina lam yadharuu calaa cawraati nisaa'i ilmahan xilli waxa uu kala garta gaarin muraahiqa iyo lama ogola hadda laakiin ilmihii waxaa laga sheekeeyey yaridiiba shahwa looga bilaabaa sheekado isagoo lexjirto dabayjiro wey cawraat nisaa kala garan saa darteed sharcigeenu da kuma xidhine cawraat nisaai aan kala garanaynin baa layihi ilmahaasoo kale aan dhimari laakiin bayna surati warukbati baa laga arki karaadu waa daciif sadriga haweenka laabteedu cawraadkeeda muqalladada ay shabahdaan waana mawaainu shahwati waalfitan wey walidaalika jamhuurta fuqahadu ma ogola in la arko waxay leeyihin sadriga laabta dhunta wixii ka hooseeya lawyahana ka koreeya maxaarimta sunaanka karaan inta kale isaan kara waamaa nadaruhaa inay eegto ilaa kayri zawjiha waa maxramiha maxaarimteedii iyo zawjkeeda nimaan ahayn fa xaraamun bay ka tahay ka nadarihi ilayha si isaguba inuu eega nimaan zawjkeediiyo maxram ahayn ay xaraam ahayd wuxuu leeya waxaan cuskanaynaa qawluhu qawlihi tacaala waqul lilmuuminaati yaqdudna min absaarihim indhahooda halaabaan iyo xadiidka ummi salamee ay yidhaahdeen ninka maktuum ay la joogaan oo nabigu xijaabna amray markaasaa waxaan yidhi waa indhoolna ma arko markaasu wuxuu yidhi fa camyawaani antuma idinku miya indhaladiin sooma arkaysa laakiin xisku daciif wey cumuumka aayaddana waqiila waxaa la yidhi yaxilu waxaa banaan haweentii u banaan an tandura inay egta minhu ninkii ajnabiga ahaa maa cadaa cawratihi cawradiisa waxaa ka soo haray cinda alamni fitna marka laga aamin noqdo wahadaa huwa asaxiixu imaamu nawowi rag kalena ay rajaxeen yadunna min absaarihina amarkuna waa lilistixbaabi waxay leeyiin adilo badan baa loo hayaa adilada waxaa kamida salaada jamaacada kamida haweenkii gadaal bay istaagay jireen raggana sufuufta ka horeysay taagnaayeen saatirna uma dhexayn jirin kalaasuwa de dad saf ku taagan safka ka horeeyana rag yahay iyagona dumar yihiin way eegi sooma mushkilad looma arkin sharciga markay alxabasha ku ciyaarayeen masaajidka nabigu caaisha oo daawanaysa ee garabkiisa ku waadiyey iyadii waa asturayay iyaduna ragga way daawanaysay ajaanibta hadday aragtida iyo fiirintooda ay dembi tahay nabigu caaisha uma ogolaadeen haweentii ciddo tirsanaysay nabigu wuxuu yihi ibnu maktuub agtiisa ku cidda tirso fa inaka tadaciina iyaabaka iyaabaki cindahu intaad ku agtirsata haweenku u dira ku agtirsu yii kadib wuxuu ma iska daa meesha waa meel rag badan yimaadeen iska daa ninkaa agta ninkaasaa indhoolaho xataa dharku haddii aad iska furta aan ku arkay aragtidiisu markaa nabigu ka hadlaya xugub ku sareeyey iyada aragtideeda maahay inahaas waxay yidhahdeen markii la isku daro dhani amarka yaqdudna min absaarihina calaa cumuumkiisa inuusan amru wujuub ahayn baa laga gartay wayaxrumu calayha waxa xaraam ka ah kashfu shayan wax inay banayso min badanihaa jirkeedaa limuraahiqin nin qaangaar ku dhawaadayo cawraadkii haweenka kala gartay waxaa laga fahmay mafhuumka aw iطifl aladiina lam yadharuu calaa cawraati nisaa'i ilmaaan cawradii kala garanin hadduu cawradii qofka kala garanayo dumarkii kala tilmaamayo hadhow meeshan camera indhaha kaga duubayo lama ogola walidaalika anagu mar maalin buu gurigiisa madiina waxaa jiri jiray waagi hore rag la yihaahdo waxba shahwe ma laha haweenka iska dhex socdo mukhanafiin baa la dhihi jiray maalinkii dambe u nabigu umahaatulmuminin min mukhanas oo la joogo sheekeynayo usoo galay isagoo sheekeynayo maqlay oo uu leeyahay hebelow hadaad reerta qabsataan fa calayka bibnati raylaan gabadha ina raylaan ayana ku dhaafiyaan lagaga horeyn fainahaa tubiru biarbacin watudbiru biarbacin afar bay kula soo jeesataa afarna way la sii jeesataa iyadoon iska fiirinaya nimibu kan muxuu kala garan si loo lahaa daqan loo moodayay buu dhex wareegaya tukbiru biarbacin watudbiru biarbacin wuxuu la jeedaa waa caadada dadku markay faqri la yahay meel adagna lagu nool yahay qofka cayilka iyo hidibka waa la jecelyah markii magaalada iyo dhadhacaankeedii iyo qoyaankeedii lasoo galana qofka cayirka iyo caloosha waa laga cararaa baadiyi iyo qaxarkii jaziiradda carabtaa lagu noolaa gabadhaa inay gabadha hirbila tahay buu ku tilmaamayay oo jirkeedu qoyan yahay wuxuu yihi caloosheeda waxay leedahay afar laab xagga hore markaad ka joogtee tibisana labadaa dhinac wuxuu leeya afar laab bay leedahay gabadh hilib loo jilicsanoo jirkeedu qoyan yahay weyo laablaabkeedu waa afar gadaal haddaad ka istaagtana laablaabkii dhinacanna labaa ka muuqan xagga usii laaban dhinacanna labaa ka muuqan xagga usii laabano fainaa tudbiru biarbaci utudbiru biarbaci saas uga jeeda maanaa gabadh hore haddaad ka joogtana hilibkeedu muuqdo gadaal haddaad ka joogtana xaruuskii laabmay gadaal labada dhinac labada layn ee laba layn ka muuqdaan baad arki gabadh ayaa lagaga horeyna nabi wuxuu yidhi ninka waxaa ii muuqata bu yii waxaa meesha jira waa ninka la garanayo oo ninka dadka ka dhex saara xataa madiine inta laga cayriya madiine banaankeeda kama soo xarow kartid baa lagu yii waa la kala tiiray ninkii dadkuna iskama jirayaan ninkana below duubayaayo riboodiyuhu diyaarinayaayo waxaana dhow uu ka sheekayn marka waxay moodi jireen markii hore ninkii aan irab lahayn waxaa ween ka dan ah badana aan ka lahayn aw limra'atin kaafiratin naag gaala inay u muujisana lama odola waa qowl daciifu madhaba wey wuxuuna ka deliishanayaa aw nisaaihina muslimiin buu ku fasiray laakiin waxay fuqahada shaaficiyadu tarjiixiyaan haweenka oo dhan gaal iyo muslim isku mid yihiinoo ay wax badan cawradeeda gaasho arkaysa faltaxdar innisaa ha ka dheeraato fil xamaamaati meelaha jacaamkee lagu qabaysaganaya min dalika arrimaha ka dheera dacwadooda inay banayso xamaamaadka waxaa la dhihi jiray waaba hore kullayso lama wadaagaysan jiray biyo kulul oo mar caafimaad ahaan loogu baahan yahayna way jiri jireen gaar ahaan waddamada qabow meelo caama waxaa jiri jiray haddaba ay ka dhisan yihiin meelo la galo oo lagu qabaysto marka la galana qofka jirkiisa aan wada qarinaynin qaybta uu galayo oo waxay ka soo jeeda xamaamaadkan jamaaciga ahada ee ciyaalka iskuullada marka la geeyo maaa wadamada qaarkood iyo ciyaartooyda markay soo ciyaaraan howl weyn oo isu furan oy bahallihii shaawarkii loo qabaysanayey ay ku wada yaallaan oo halkaantii la isgarab istaaga qofba mid isku furayo waxay ka soo jeedaan shaam baa waxay lahaan jirtay waagii hore meel sidaasoo kaleeta oo biyaha kululna leh yar kala dhisan laakiin intaada qaarka horiyo ay muuqanayso haweenka saas darteed baa bataastan sharcigu ka mamnuucay meelaha inay galaan maadaama ay hadhow dadkii kale la is arkayo cawradii banaanaanayso wamataa xaruma nadaru markii meeshii in la fiiriyo ay xaraam noqoto xaruma alamsu in la taabtana waa xaraam qofkii inaad fiiriso ay xaraan ahayd inaad taabatana xaraam waa min baabi awlaa wa waa la baneeyey aragtidii iyo taabashadii taxriimka asalkoodu ahaa lifasdin dalaandar wa xijaamatin toobin iyo wa mudaawaatin daweyn kalaba hadday baahi caafimaad timaado oo ninkii wax daweeye uu u baahdo ama haweentii wax daweeye ay u baahato wax jinsigiisa oo ragga raggii ragga ama dumarkii dumar oo daweeyana la waayo lidaruurati bay taabashada iyo fiirintuba u banaantah fasligu waa dhulka jeexjeexa dhiigga laga soo daayo wey xajaabadana toobinka wey mudaawaadkana daaweyntii kaloo dhan wey min baabi daruura loo baneeyo wadaruuratu tubiixu maxduuraat wa yubaaxu nadaru eegistii baa banaan bishahaadatin si aad ugu markhaati kacdo qof baa wax lagu eedeynayay ama jariima aad ku soo aragtay markhaati baa loo baahday inaad ku markhaati furtaad doonaysaa inaad fiirisoo qofkan qofkii ma yahay tiraahdo waa loogu yahay ama mucaamalay dad dhex maraysaa kaalay markhaati noo noqaanayni waxbaan ku heshiinayna waxbaan kala gadanaynaay inaad tiraahdeeda qofkan aragto oo tiraahdo qofkan dumarka dee hadhow markhaati seen u furi oo xataa hadday indhashareer qabto aad tir la yidhahdo wejiga ka qaad qofka wejigaaga arka hadhow adiga inaad tayin kale seen u kala ogaan waa loogol yahay waa mucaamalatin qof mucaamalo iyo heshiis idin dhex marayo waxbaad kala gadanaysaan ammaanaad baad isu dhiibanaysaan inaad wejigeeda aragto waa kuu banaanta oad beerisa walitacliidi suncatin farsabaad baraysaa baabu tacliim bay timid qofkaad farsamadii baraysay inaad fiiriso iyadana waa ku banaan tahay wanaxwiha wixii lamida laakiin biqadri اlxaajati hadda baahidu intay tahay sababtoo ah adaruuratu tuqadaru biqadarihaa daruurada waxaa lagu qadaraa hadba intay qadar baahidu dhan tahay baa lagu qadaraa markaasna caawa ku jiejinaynaa wallahu aclam sal allah ala nabiyina maxamadi waala alihi wasabi subxaana allah waxamdik ashhadu an la ilaha illa anta astafiruka atuub ilayk